alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenani waa darsigii soddon iyo labaad ee ka mida ah kitaabkii khulaasatu nuur lyaqiin fii siirati sayidi اlmursaliin oo iska lahaa alimaam cumar ibnu yaxya bni cabdiljabaar calayhi raxmat ullah adarsu taasicu walcishruun adarsu taasicu darsiga sagaal iyo walcishruuna labaatanaad alsanatu athaaminatu waa sanadkii sideedaad oo min alhijrati hijrada ka tirsan khasawaatuhaa duulimaadyadeedii kow wasaaya rasuuli rasuulka uu dardaarankiisa sala allahu calayhi wasalama lijeyshi mu'tata ciidankii qhaswatulmu'ta aaday waxaa weeyaan uu u dardaarmay fadxu makata maka furitaankii la furtay wuxuu musanifku meeshan kaga hadlayaa guud ahaan sanadkaa wixii oo dhacay wuxuu ka hadlayaa dardaaran uu nebigu siiyey ciidan meel mu'ta la yidhaahda ku duulay qaswatu mu'ta wuxuu kaloo ka hadlayaa fadxu maka oo maka furashadii la furtay wuxuuna rabaa inuu ku yidhahdo kulligood sanadkii sideedaad bay ahaayeen fi sanati athaaminati sanadkii sideedaad dhexdiisa fi sanati sanadkii athaaminati ee sideedaad dhexdiisa xadatat waxaa dhacday qaswatu mu'tata mu'ta duulimaadkeedii wuxuu yidhi mu'ta qaryatun waa magaalo oo min qura shaami shaam magaalooyinkeeda ka mid ah kow wa fadxu makkata maka furashadeedii labo wa qaswatu xunaynin xunayn dagaalkeedii duulimaadkeedii xunayn hoos buu lambar idiin qabtay xunaynun waadin waa waadi qariibun ku dhow min adaa'ifi magaalada daa'if wa qaswatu daa'if daa'if duulimaadkii lagu qaaday maaqo masalada haysaan mu'ta fadxu maka qaswatu xunayn qaswatu daa'if sooso afar maaha lambar laboo jahaza wuu diyaariyey alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasal alxamdulilah alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama ilaa mu'tata mu'ta xaggeeda halaathata aalaafi rajulin saddex kun oo nin oo ciidan ah liqitaali man dad say ula dagaalamaan qataluu dilay rasuulahu ergeygiisii ilaa amiiri busra busre amiirkeeda uu diray aaif qaswatu daa'if lambarka saddexaad fiiriye addaa'if baldatun waa magaalo baynahaa iyada iyo wa beyna makata maka dhexdeeda waxaa ku sugan sittatun wa halaahuuna saaca waa soddon iyo lix saacadood bilibili geela qofka saaran ama geela wada wa iyaduna mashhuuratun waxaa lagu caanbixiyo caan ku tahay filxijaasi ardulxijaaj dhexdeeda bijawdati hawaa'ihaa cimiladeeda oo aada u wanaagsan iyo wa fawaakiha hawadu waa cimilada guud wey aad bay u cimila wanaagsan tahay iyo wa fawaakiha qudaar qudaarteeda oo qudaar aada u wanaagsan bay leedaha ku caan tahay saddex kun oo nin buu nebigu diyaariyey sala allahu calayhi wasalama ilaa mu'ta ayuuna u diyaariyey meesha mu'ta la yidhaahdo waana sheegnayoo waa magaalo shaam magaalooyinkeeda ka tirsan muxuu u diyaariyey liqitaali man dad suu ula dagaalamaan ay ula dagaalamaan qataluu dilay rasuulahu rasuulku ninkii uu diirsaday ilaa amiiri busra busra boqorkeediina uu diray lambar buu idiin qabtay hoos wadaalika arrinkaasuna anna rasuula rasuulka sala allahu caleyhi wasalam kaana wuxuu ahaa qad arsala mid u diray ilaa amiiri busra busra boqorkeedii kitaaban waraaq maca alxaaris ibni cumayr saxaabiga loo yaqaano xaarits ibni cumayr ayuuna warqaddaa la diray falamaa goortii balaqa uu gaaray alrasuulu qofkii la diray mu'tata mu'ta markuu gaaray tacarada waxaa u banbaxay lahu asaga shuraxbiil ibnu camrin alkhasaaniyu ninkaasaa u banbaxay fa qaala shuraxbiil wuxuu ku yidhi lahu ninkii saxaabiga ahaa ayna xaggee baa turiidu doonaysaa qaala wuxuu yidhi ashaama shaam shaam baan u socdaa qaala wuxuu yidhi lacallaka ma lagaa yaabaa min rusuli muxamedin muxamed dadku soo dirsaday inaad tahay qaala wuxuu nacam haa fa amara amar buu ku bixiyey bihi asaga fa duribat waa la garaacay cunuquhu luquntaa loo dheereeyey ninkii saxaabiga kow waaba la dilayba walam yuqtal lama dilin lirasuulillaahi rasuulka alla sala allahu caleyhi wasalam hayruhu ninkaan inaan ahayn ninkaa unbaa laga dilay dhaqanka carabi ay lahaan jirtayna waxa weeye dadka wasiirka iyo waxa safiirada iyo dadka rususha aho ergada loo soo dira lama dili jirin waqad awsaa wuu u dardaarmay hum ciidankii alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama biwasaayaa dardaaramo minhaa waxaa ka mid ah satajiduuna waxaad heli doontaan fiihaa mu'to dhexdeeda rijaalan rag raggaasoo fi sawaamici meelo bulal iyo qolal yar yara ku jiro oo ku cibaadaysanaya muctasiliina dadkana ka dheeraaday oo aan dagaalka qolyahana ugula jiraan kala midaysnayn falaa tatacaraduu ha u bambixina lahum ayaga dadka masaakiinta aho kaniisadahooda iyo isaga jira waxba halaynina walaa taqtuluu ha dilinina imra'atan qof dumara walaa sagiiran qof yarna ha dilinina walaa basiiran mid indhoolaahoo faaniyan dhammaadayna ha dilinina walaa taqtacuu ha shajaran geedo walaa tahdimuu ha burinina binaa dhisma dhisana ha burinina dardaarmada noocaasuu nebigu siiye leeyihi ragga aan dagaalka ku jirin oo odayaasha iyo kuwa kiniisadahooda isaga jiro oon reero dagaalba ahayn oo iska suhaada iska dhigahaya iyo ciyaalka yaryarkaa iyo indhoolka aan khibradda dagaalka qeyb ka ahayn iyo ee dumarka iyo waxaaso dhan halaynina kow geedahana ha jarinina labo guryaha iyo dhismahana ha duminina intaa midna ha samaynina hadday maslaxadu keento guryaha waa la dubin karaa oo dhigeedahooda waa la jari karaa laakiin nebigu tan sidaasu fara waxaa laga yaabaa inay maslaxo kale ku jirto falamaa goortii wasala uu gaaray aljeyshu ciidankii mu'tata mu'ta markuu gaaray wajaduu waxay heleen ciidankii muslimiinta ahaa jeyshan ciidan cadiiman ee weyn oo min aruumi ruum ka tirsan ciidankii muslimiintu maaqay ahaaye saddex kun soo maahayn ciidan aad u tiro badan bay la kulmeen oo gaalo ah lambar buu hoos idiin qabtay lamaa ra-ow muslimiintii markay arkeen haadaakan aljeysha ee ciidankaa tashaawaruu way tashadeen fii maa shayga yafcaluuna ay samaynayaan war maxaan samaynaa baa leh waxaan waxaan u babacdhigi karraa maahane ayursiluuna miyay u cidiraan lirasuulilaahi rasuulka alla sala allahu caleyhi wasalama yadlubuuna ayagoo ka codsanaya madadan gurmad am yuqdimuuna mise way ku dhiiradaan calaalxarbi dagaalka walow haba laga batee labadaa kee samaynaa baa leey faqaala wuxuu ku yidhi lahum ciidankii cabdulaahi bnu rawaaxata yaa qowmi tolkaygiiyow wallaahi ilaahi baan ku dhaartay ina aladii kan takrahuuna aada nibcaysanaysaan nacaysaan huwa asagu maa kii weeye kharajtum aad usoo baxdeen lahu ay liajliha isaga darti waxaad nacaysaan waa geeri waxaad u soo baxdeen oo madiine uga timaadeen oo shaam usoo aadeenna waa inaad dhimataan idinkana aad waxdishaan tadlubuuna waxaad dalbayseen ashahaadata shahaado wa naxnu annaguna muslimiin haddaan nahay maa nuqaatilu kuma dagaalanno biquwatin awood walaa bikahratin badnaan maa nuqaatilu kuma dagaalanno ilaa bihaada diini diinkan asagaa maahane alladii kaasoo akramanaa uu nugu karaameeyo nugu maamuusay allahu alle bihi asaga fa ima annasru inaan guul helloo nimanka ka adkaano kow wa ima shahaadatu inay shahaado inoo noqoto inta diinta ilaahay jidka alle la inugu diro aan shahiidiin noqonno fa qaaluu waxay yidhaahdeen sadaqa run buu sheegay wallaahi ilaahay baan ku dhaaranay ibnu rawaaxata war wallaahi baan ku dhaaranay inaa rawaaxa hadalkiisu waa hadal quman ee sax ah waa hagaag fa qaataluu way la dagaalameen hum gaaladii xataa qutila ilaa la dilay zayd ibnu xaariata zayd ibnu xaariha ra-iisuljeyshi ciidanka hogaamiyihiisa ahaa waa usaamatu bnu zayd aabihiis weeye waa halka saxaabi oo qur-aanka magaciisa lagu sheegay yaa garanaya falamaa qadaa zaydun soo maa saxaabigaa bes baa qur lagu sheegay magaciisa wax saxaabiy oo kale ilaahay qur-aankuma sheegin adoon la xoreeyey buuna ah fa akhada waxaa qaaday arraayata raayada maxaan kusoo mara calanka ama bandiraddii waxaa qaaday jacfar ibnu abi aalib jacfar ibnu abi aalib iyo cali ibnu abi aalib waa walaalo marka nebiga muxuu u yahay adeero ma ah waa ilmo adeer taas waa dhinac dhinac labaad waa walaalo oo xaggee walaalo ka yihiin isku naas bay nuugeen ma la faham dhinacna isku naas bay nuugeenoo hooyaa wada nuujiso waa walaalo dhinacna waa ilmo adeer jacfar ibnu abi aalib aad buuna rasuulka u ekaa wa qaatala wuu dagaalamay xataa qaacat xataa qudicat ilaa la gooyay yamiinuhu midigtiisi midigtii uu ku dagaalamayaaba ka go-dayba fa akhada wuxuu ku qaaday arraayata calankii biyasaarihi bidixdiisa bidixdiiba ku qaaday faquطicat waa la gooyey aydan noqota ayadiina waa laga jaraa yaa ka jaraya cadowgii baa ka jarahaya dagaalkii baa socda marka qolyihii cadow ahaabaa iyadiina ka jaray gacantii midigtahayna ka bidixdiina ka jaray midigtiina ka jaray innaga waxaa lanaga yaabaa bidixda wax yaroo dhaawac hadduu nagu soo gaari laha isbitaal igooyo inaan carari lahayn oo qaylin lahayn lakiin asaga weli dagaalka waa wada weli waa dagaalamaya faquطicat aydan haddana waa la jaraa faxtadana xabadka ayuu gashaday haa calankii xataa qutila ilaa la dilay halkaana waa ka go-anta halkaana waa ka halkaasu gashada marka calankii buu halkaa ku haysta ku dagaalama fa akhadahaa waxaa qaaday haa calankii iyo raayadii cabdulaahi ibnu rawaaxata waa ninkii hadaayata la hadlayey ninkaasaa qaaday gabayaabuu ahaa fa qutila waa la dilay ayada noqode fa akhadahaa waxaa qaaday ashahmu nin adag oo geesiyo albaasilu ee libax ah libax baa qaaday dagaalyahan waa kuma khaalid ibnu waliid khaalid ibnu waliid baa qaaday waxay tilmaameen markuu qaadahay buu wuxuu sameeyey ciidankiisuna waa yaraayeen dee arlo cidlaana wuu joogayo nebi maxamed aada uga fogo shaam buu joogaayo ciidanka uula dagaalamayana waa labaatan kun iyo soddon kun baa la sheega aad bay u tiro badnaayeen markaasuu wuxuu sameeyey ciidankii shalay iyo doraa ayuu kala bedelay kii midigta joogay bidixdu geeyey kii bidixda joogay midigtu geeyey kii hore joogay gadaal buu geeyey kii gadaal joogay waxa wey horey buu geeyey wixii dhan bu isku bedela dadkuna dad madaafiic iyo sawaariikh isku adeegsanaya mahana waa dad isu jeeda ciidankii gaalada marka markay arkeen nimankii shala dagaalamaya wejiyaashaan wejiyaal cusub inay yihiin oo kuwii shala halkaan ka dagaalamaya aysan ahayn leanna kuwii bidixda shala ka dagaalamay maanta midigtay jiraan kuwii midigtuna bidixday jiraan bay waxay is yidhahdeen alilahi ninkii maxamed ahaa raggii gurmad buu usoo diray oo waddanku waa wada ciidan cabsi baa lagu rida gaaladii marka waaba oo gadaal bay usoo aruursadeenba isaguna markii dambe wuxuu ku talagalay inuu ciidankii badbaadiye muslimiinta ah faqaatala wuu la dagaalamay al acdaa'a cadowga bimahaaratihi xirfadiisa iyo shaqadiisa alxarbiyati ee dagaal qitaalan dagaal shadiidan ee daran wa qatala wuxuu dilay minhum gaalada xaggooda cadadan tiro cadiiman ee weyn xataa khallasa ilaa uu ka soo fakiyey almuslimiina muslimiintii minhum ayaga macnaha meesha xaaladda uu ku jira xaalad adag bay ahayd gaaladiina dhib adag buu geystay wuu dhaawacay wuu laayey muslimiintiina wuu soo badbaadiyey muslimiintu muslimiin la qabsaday ma ahayn ee muslimiintii dagaalamahayee rag yar bay ahayn gurmadna ma uusan haysan ayagana wuxuu ku talagalay inuu caafimaadkooda iyo badqabkooda ilaaliyo wuu la soo baxo ciidankiisu la soo noqdo marka wa rajaca wuu soo noqday ila lmadiinati madiine ayuu usoo noqday fa ahnaa wuu ammaanay nebigu calayhi salaatu wasalaam calaa khaalidin khaalid ayuu ammaanay waxyaala cajiibka waxaa ka mid ah dagaalkaa markuu socday nebigu mimbarka asagoo saaran buu madiine kala socday sida wax u dhacaya dagaalka caadi buu ugu jeeday markaasuu nebigu nin u tilmaamayo walaha waa la dilay ninkii zayd zaydahaa waxaa seefti qaaday jacfar jacfarra waa la dilay waxaa seefti qaaday zayd cabdullaahi bnu rawaaxa asna waa la dilay saxaabada caadi buu u sheegahay kaamira qarsoon ma jirto wixii la isku xiri jirayoo jjbs biyo ohan jiray maaqa wax la odhan jiray asaga ma jirto wax intaba ka weyn baa jira waa maxay waxyi ilaah ilaahay baa u waxyoonaya makhluuqiisa ka sarreeya asilatun su-aalo mal duulimaadyadii maxay yihiin allatii taasoo xadadat dhacday fi sanati ahaaminati sanadkii sideedaad qaswatu mu'ta qaswatu taa'if qaswatu xunayn fadxu samaynaa soomali kam cadadu man ciidan tiradoodu maaqay ahay jahaza u diyaariyey nebigu oo jahaza u diyaariyey hum ayaga alrasuulu rasuulku sal lla alay ila ilaa mu'ta alaaata bimaadaa maxay buu awsaa u dardaarmay hum ayaga calayhi salaatu wasalaam dhowr shay buu u dardaarmo waa soo qaadanay ilaa rag inaysan laynin soomacdaha ku jira kow inaysan waxa weeyaan dumar laynin ciyaal inaysan laynin indhoole inaysan laynin geed inaysan dilinin dhismahana duminin lix qodob waay maadaa maxay bay wajaduu heleen bacda wusuulihim markay gaareen ka gadaal ilaa mu'tata mu'to jeyshan cadiiman min arruum man axadkeebaa akhada qaaday arraayata calanka bacda zayd bni xaarisata jacfar maadaa facala muxuu sameeyey khaalidun khaalid bacda an akhada markuu qaaday ka gadaal arraayata calankii muslimiintana waa soo fakiyey gaalidana waa baabiyey gaswatu lfatxi adarsu halaahuun casharka soddonaad lfatxi furashadii maka la furtay duulimaadkeedii weeye fii cishriina labaatan oo min ramadaana bisha rabadaan ah bisha rabadaan oo labaatan beri maraysa baa magaalada maka la furtay kow sababuhaa sababkeedu anna qurayshan quraysh naqadat way burisay shardan shardi oo min shuruudi sulxi sulxi lxudaybiyati xudaybiya heshiiskii la galay shuruudeedii qeyb ka mid ay burisay wasaacaduu waxay taageereen man ruux caahadda uu la ballamay hum ayaga calaa qitaal man ruuxii caahadda rasuulku ula ballamay hum ayaga calaa qitaali man dad la dagaalankood caahada rasuula rasuulka la ballamay sala allahu alayh wasalam macnaha wasaacaduu waxay taageereen man ruuxii caahadahum la ballamay calaa qitaali man ruux la dagaalankii caahadda la ballamay ar rasuula rasuulka calayhi salaatu wasalaam bal u fiirsada markuu qabtay wadaalika arrinkaas xaasilu wuxuu ka xasilayaa ana rajulanin oo min qabiilati bakrin qabiilka ree bakri la yidhaahdo ka tirsan allatii qabiiladaasoo dakhalat gashay fii cahdihim quraysh ballankooda qurayshsoo nebiga lama ballamin sulxulxudaybiya toban sana inaan la dagaalamin quraysh waxaa jirtay qabaa'il aan quraysh ahayn laakiin quraysh xiliif iyo heshi la ahayd gaashaambuur oo ayagu waxa weeyaan isku gowracnaayeen iyo qabiil la-aan xataa muslimiin ahaynoo nebiga la jiray sala allahu alayh wasalam oo nebiga heshiiskiisu uu ku matelayay waqafa wuu istaagay ninkaasi yataqanaa isagoo ku heesahaya bihijaa'i rasuuli rasuulka weerarkiisa sala allahu calayhi wasalam nebigu caayayey fa samica waxaa maqlay hu ninkii rajulu nin oo min qabiilati khusaacata reeqabiilada reer khusaaca ah alladii allatii qabiiladaasoo dakhalat gashay fii cahdi rasuuli rasuulka ballankiisa sal lla lay w qabiiladan reer khusaaca nebigay heshiis la yihiin ballankiisay ku jiraan ciddii ku xadgudubtay waa cid nabiga ku xadgudubtay qabiilada reer bakrina quraysh bay la jiraan ciddii ku xadgudubtay waa cid quraysh ku xadgudubtay ninkan reer bakri marka baa wuxuu caayay nebi maxamed kan reer khusaaca maqlay marka ayib muxuu sameeyey marka faqaama wuu istaagay haadaa kani wa darabahu wuuna garaacay ninkii reer khusaaca intay istaagay buu ninkii tuma fataxaraka way dhaqaaqeen banuu bakrin reer banuu bakar baa dhaqaaqay oo nimankii markii hore gardarada la yimid ninkooduu la yimid ah wa talabuu waxay codsadeen almusaacadata taageero min qurayshin quraysh faacaanuhum way ugu kaalmeeyeen siran si hoose nebi maxamed yaa dagaal ku qaadaya iyo ciidankiisii reer khusaac ayaa dagaal ku qaadaya reer bakar reer khusaac ayay la jiraan nebi maxamed reer bakar ayay la jiraan quraysh qurayshna nebigu heshiis buu la galay marka waxay dhahay annagu dagaalka idinla geli mayne si hoosay u kaalmeeyeen marka wa way usoo jahaysteen ree bakar ilaa khusaacata reer khusaaca fa qataluu waxay ka dileen minhum ayaga maa yasiidu wax ka badan calaa cishriin cala alcishriin labaatan nin wax ka badan bay ka dileen fa arsalat way cidirsatay khusaacatu khusaaca rasuulahaa ergeygeedii ila nebiyi nebigay u cidirsatay sal alay slam ayay usoo dirtay falamaa goortii akhbara ergeygii uu sheegay hu rasuulka warkii dhacay qaala rasuulku wuxuu yidhi wallaahi ilaahi baan ku dhaartee la amnacannakum waan idin difaacayaa maa amnacu waxa aan ka difaacayo nafsii naftayda minhu xaggiisa naftayda wixii dhibahoo igu soo aadan saan uga difaaci lahaa man idiin kale idiin difaacaya amaa qurayshun quraysh fa innahaa iyadu nadamat wanadimat waa ka nadaamood calaa ficlatihaa waxay samaysay maxay samaysay qolyihii ree bani bakar ee ree khusaaca ku duulayay bay si hoos hoosa hubka u siisayoo u taageertay soo maahayn way ka shallaatoota wa arsalat way dirtay abaa sufyaan ibna xarbin ayay dirtay abuu sufyaanka ina xarbi ahaa ila nebi nebiga sal alla alay wasalam falamaa wasala abuu sufyaan markuu gaaray almadiinata magaaladii madiino jaa-a wuxuu u yimid ila rasuuli rasuulka sala allahu caleyhi wasalam wa talaba wuxuu ka codsaday minhu rasuulka tajdiida almucaahadati ballankii soo cusboonaysiintiisa fa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam hal min xadatin oo ma wax soo cusboonaaday baa jiro maxaa ballankii loo cusboonaysanaya soo inagiisana lanna sanadka waa sanadkii sideedaad sanadkii heshiiska la galayn lixaad buu ahaa maaqaa u dhexeeyey lixaad iyo sideedaad toddobaad bes baa udhexeeya sanad ka hor waa inagii ballanka tobanka sanaa kala saxiixanaye ma ballankii baa cidu ka baxda waa maxay tajdiidiinta iyo cusboonaysiinta adleedahay ballankii aan cusboonaysiino abu sufyaan ballankii inuu ka baxo isoogiyahay lakin waa isqarin ah qaala wuxuu yidhi laa maya fa qaala nebigu wuxuu yidhi sal alla alay waslam naxnu anagu calaa muddatinaa muddadii tobanka sana aan qabsanay baan ku sugannahay iyo wa sulxinaa heshiiskeenna fa rajaca wuu noqday abuu sufyaana abuu sufyaan ilaa makata maka ayuu u noqday khaa'iban xaaluu yahay mid hoogay oo ku guuldaraystay wuxuu raadinayay amar rasuulu rasuulku sala allahu caleyhi wasalama fa innahu asagu amara wuxuu faray asxaabahu asxaabtiisa bisafari socdaal fa qaala abuu bakrin abuu bakar baa wuxuu ku yidhi lahu nebiga awalaysa miyuusan ahayn baynaka adiga iyo wa bayna qurayshin quraysh dhexdooda cahdun ballan soo adiga quraysh nebi maxamed oo midaan ballamin inaan toban sanaan la dagaalamin haa qaala nebigu wuxuui nacam haa walaakin qadaruu way ka baxeen wa naqaduu way buriyeen ballankii wa arsala wuu diray xaatib ibnu abi baltacata ayaa wuxuu diray kitaaban warqad ayuu diray wa arsala wuu diray xaatib ibnu abi baltacata kitaaban ayuu diray kitaab liqurayshin quraysh u sugnaaday liqurayshin quraysh buu u dira quraysh ayuu u dira ayib ninkan xaad bn abirtacaan nebigii saxaabadiisu la socdaa waa nin saxaabi ah warqadana wuxuu u dirayaa warqad jaajuusnimo ah oo uu quraysh ku leeyahay warduulaan baa laydinku soo yahay isjira wa arsala wuu diray xaad bna abi baltacata kitaaban waraaq liqurayshin quraysh buu u diray yuqbiruhum asagoo uga waramaya bicasmi rasuuli rasuulka go-aankiisa uu go-aansaday quraysh inuu la dagaalamo fa calima wuu ogaaday alrasuulu rasuulku bidaalika arrinkaas waa cajiib warqad buu qora markuu warqadda qoraya nebigu ma ogeyn gabar buu u dhiiba gabadhii baa warqaddii intay duuduubtay bay gambadeeda hoosteeda ayay gelisay markaasay gambadii xirataana dhaqaajisa ayadiioo sii socotaa nebiga loo sheega waxyi ahaan markaasuu nebigu dhowr nin oo saxaabaa diro wuxuu ku yidhi gabadha halkaa maraysa beerta noocaas ah u taga waraaqda ee haysatana ka soo qaada gabadhi inta loo yindaaliya waraaqdii keen waxase wax waraaqa ma haysto wax kana waxba abnada waraaqda uma jeeda waxba waraaqa markaasaa le warka jooji waraaqda keen walla iga tayta waxba waraaqa ma hayo cali baa wuxuu ku yidhi ama maryahan kaga dhigaya waa ku qaawin saan kuu baarahayo ama waad keeni markay hawshaas aragtay inay hawshu adag tahay bay tiri waayahay iga sii jeensta markay kasii jeesteen bay gambadii furtay markaas kasoo bixisa waa lasoo kaxeey marka iyadii waraaqdii waraaqdii baa la fura markii nabiga loo keenay saxaabadii meeshay joogaan kii qoray xataa waa dhex jooga warqadii baa la akhriyay marka warqadaanoo ka socota xaad ibna abi baltaca qoraysh bay ku socotaa duulaan baa la idinku soo yahay isjira adiga ka warran hadee ninkii muslimiinta la socday asuu warqad qorahaya walaama wuu canaantay nebigu xaaiban xaaib wacaatabahu wuuna canaantay fa anzala allahu ilaahay baa soo dejiyey fii dalika arrinkaas yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyow laa tattakhiduu ha ka dhiganina caduwii cadowgayga iyo wa caduwakum idinka cadowgiina awliyaaa xigto tulquuna aada u ridaysaan oo u qarinaysaan ilayhim xaggooda bilmawadati jacayl walxaal qad kafaruu ay ku gaaloobeen bimaa waxaa jaa idin yimid oo min alxaqi xaq ah yukhrijuuna way saarayaan alrasuula rasuulka iyo wa iyaakum idinkaba leanna rasuulka markayba ka soo saareenba ayib yukhrijuuna arasuula wa iyaakum an tu'minuu inaad rumayseen bayna idiin saarayaan billaahi alle rabbikum rabbigii inaad rumayseen in kuntum haddaad tihiin kharajtum kuwa baxay jihaadan dagaal u baxay fii sabiilii jidkayga aad ku dagaalamaysaan iyo wabtiqaa'a mardaati raalli ahaanshahayga raadintiisa falaa tattakhiduu minhum awliyaa xigtaha ka dhiganina tusiruuna xaalaad u qarinaysaan ilayhim xaggooda bilmawaddati jacayl wa ana aniguna aclamu waxaan ogahay bimaa waxa akhfaytum aad qariseen iyo wamaa waxa aclantum aad muujisateen waman ruuxa yafcal sameeya hu arrinkan minkum idinka idin ka mid mida ah, faqad dalla wuu gafay wuu ka dhumay sawaa sabiila waddadii toosnayd ayib marka sidaasay hawshaasi ku dhacda fa saara wuu socday ilayhim xaggooda alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama bicashrati aalaafi rajulin toban kun oo nin wa kaana wuxuuna ahaa saa'iman mid sooman leanna bil ramadaan baa la marayaa labaatankeedii fa aftara wuu afuray fii ariiqi wadada lianna waa musaafiriin qofka musaafirkaana soonka waa iska jabin karaa wa laqiya waxay la kulmeen xuraasul-jeyshi ciidanka kuwii waardiyeynayey abaa sufyaana abaa sufyaan bay kula kulmeen fii ariiqi wadada waliba cabdullahi bn cabaas eh, bn cabdilmualib baa la kulmay oo rasuulka eeki ah waqad jaa-a wuu yimid yatajasasu asagoo baarbaaraya akhbaara almuslimiina muslimiinta warkooda isagoo iska sahanoo meel iska marayo bal muslimiinta warkooda iyo dhegedhege islaho ilaala ah baa muslimiintu la kulmeen fa asaruuhu way soo qafaasheen wa atow way ula yimaadeen bihi asaga ila rasuuli rasuulka sala allahu calayhi wasalam fa aslama wuu islaamay abuu sufyaan wa cafaa wuu cafiyey canhu xaggiisa alrasuulu rasuulkula sal alla alay waslam dagaaladay badnaayo ula gal dagaalkii badar asagaa sabab u ahaa kii uxud asagaa hogaaminayey kii axzaab asagaa hogaaminayey marka dhibaatooyin badan maadaamuu geystay nabiguna waa iska cafiyey ciidan gooni oo soo qabtayna ma jira cabaas baa inta la kulmay buu ku yidhi niyahow cabaas eh, sufyaanow abu sufyaanow nebi maxamed ciidan badan buu wataa umana babac dhigi kartide islaam wuu soo qaaday ciidankii muslimiintu soo dhex mariyay cumar baa marka wuxuu yidhi waan dilahaya kow baan kaga siinaya soo gaal maaha abu sufyaan soo ninkii cadowga ilaahaya maaha kow baan kaga siin markaasaa lala carara markaasuu cayrsada weliba suu u cayrsanahayey cabaasoo ratigiisa ku wado la ordayay neefkiisa geel ah uu nebiga ula galaa sal alla alay wasalam aduu markii dambena waa laga reeba waagu markuu baryana wuu islaama uma arsala wuu diray calayhi salaatu wasalaam khaalid bna alwaliid ayuu diray liyadkhula suu u gala makata mako min asfalihaa dhanka hoose leanna khaalid sanadkii toddobaad buu soo islaama khaalid iyo camar ibnu caasi soomaynaan soo marin cuhmaan ibnu abi eh cuhmaan ibnu abi dalxata wa amarahu wuxuu faray allaa yuqaatila inuusan la dagaalaman ilaa man ruux maahane qaatilahu la dagaalama waxba dadkaa la dagaalamayo qofkii uun kula dagaalama iska dhici laakiin magaalada dhanka hoose kaga imo fa waxaa diiday hu khaalid magaalada inuu galo bacdu lqabaa'ili fa manacatu waxaa diiday hu asaga bacdu lqabaa'ili qabaa-ishii qeyb ka mid a ah, min adukhuuli magaalada inuu galay u diidee gelid uu magaalada galo markuu magaaladii hoos damca inuu ka gala qabaa'ilka quraysheed qeyb ka mid a ah u diidee fa qaatalahum la dagaalamay xataa hazamahum ilaa uu jebiyey wa dakhala makata makana uu soo galay wa dakhala uu soo galay makata maka ama rasuulu rasuulka sal alla alayi wasalam fa innahu asagu dakhala wuu soo galay min aclaa makata maka duleedkeeda dhanka saruu ka soo gala khaalidna xagee ka soo galay dhanka sare cirka inay ka yimaadaan ha u qaadano diyaarad soo degeen magaalada dhanna wuu hooseeya meesha laga soo galo dhanna way saraysaa dhanka saruu ka soo gala marka ayib min aclaa makata biduuni xarbin dagaal la-aan liannahu nebiga lam yamnacuhu muusan u diidin ho asaga axadun qofna min dukhuulihaa gelitaankeeda cid u diiday inuu magaalada soo gala nebiga ma jirin laakiin khaalid dhankii uu ka soo gelayay qabaa'ilka qayb ka mid a ah hor istaaga wax ma gelaysi saasuuna kula dagaalama asilatun su-aalo maa sababu qaswati lfatxi dagaalkii fatxiga iyo duulimaadkeedii sababkeedu muxuu ahaa quraysh baa shardigii shuruuddii qayb ka mid a ah ka baxday bikam imisa ayuu saara la socday alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam lifatxi makata maka furashadeeda maadaa maxay bay laqiya la kulmeen xuraasul-jeyshi ciidanka kuwii ilaalinayay fi ariiqi wadada abu sufyaan bay kula kulmeen maadaa maxay bay facaluu ku sameeyeen biha asaga way soo qafaasheen maadaa maxay buu facala sameeyey alrasuulu rasuulku sala allahu alay w slam bacda daalika markaa kabacdi muxuu rasuulku sameeyey khaalid buu dira min ayna dakhala xaggee buu kasoo galay alrasuulu rasuulku sala allahu alay waslm magaalada dhanka sare addarsu alxaadi wahalaahuun darsiga soddon iyo koobaad alyowma maanta yowmu lmarxamati naxariis maalinkeed wey waa isla fadxu markaan ku jira lamaa goortii araada uu doonay alrasuulu rasuulku sala allahu allah u naxariista caleyhi rasuulka dushiisa wasalam allaha badbaadiyay dukhuula makata maka gelitaankeeda qaala wuxuu ku yidhi licammihi adeerkiisa alcabaasi cabaasa ixbis xanib istaaji halkan ku haki abaa sufyaana abaa sufyaan cinda muruuri alkhayli farduhu meesha ay marayaan agteeda liyaraa su u arka jeysha almuslimiina muslimiinta ciidankooda abuu sufyaan markuu islaamay baa cabaas wuxuu rasuulka ilaahi oo abuu sufyaan waa nin iska faan iyo jecel xoogaa faanku jecel yahay xoogaa arrin u samee waayahay horta bal dhexdaan istaaji bu ciidamada muslimiinta ha arko macnaha abuu sufyaan wuu islaamay lakiin waxaa la tusinayaa hadduusan islaami lahayn oo isku dayi lahaa inuu ciidankan muslimiinta la dagaalamo bal ciidanka muslimiintu horta imisay tiro la egyihiin meel baa la istaajiyay marka ciidankao dhan ay marayaan halkaa ku haybi fa marat waxaa soo martay alqabaa'ilu qabaa'ilkii qabaa'ilkii muslimiinta oo mujaahidiinta ahaa ayaa soo maray biraayaati bay la soo mareen raayaat waa maxay calaamadoodii ayagoo taag qabiil walba calan buu leeyihi u taagan waa abuu sufyaan abuu sufyaanna yaraa wuu arkayaa haa calamada wayas'alu wuxuu weydiinayaa alcabaasa cabaas canhaa calamada xaggeeda falamaa goortii marat ay soo martay qabiilatu lansaari ansaar qabiiladeedii wa kaana wuxuun ahaa xaamilu raayatihaa calankeeda kan sida sacd ibnu cubaada sacd ibnu cubaadaha wuxuu siday calanka waxa weeyaan ree ansaareed faltafata wuu milicsaday ilaa abi sufyaana abi sufyaan xaggii buu soo fiiriyaa sacd sacdaa wax fiirinaya wa qaala wuxuuna ku yidhi sacad lahu abu sufyaan alyowmu maanta yowmulmalxamati hilibka maalinkiisii wey hilib baa laga dhigayaa qoyskaaga iyo qabiilkaaga alyowma maantay tastaxillu tustaxallu waa la xalaashanaya alkacbatu kacbada fa qaala abuu sufyaan abuu sufyaan baa wuxuu yidhi xabadaa alla hooga yowmudimaari waa maalinkii halaagga iyo ballanka baxa falamaa goortii mara uu soo maray alrasuulu rasuulku sala allahu caleyhi wasalama qaala wuxuu ku yidhi lahu rasuulka abuu sufyaana abuu sufyaan baa wuxuu ku yidhi aw amarta awa amarta miyaad fartay biqatli qowmika tolkaa in la ma adaa faray leanna horaa waxaa lagu siray yowmu yom alyowma yowmulmalxama maanta waa maalinka hilibka laga asli lahaa qoyskaaga marka wuxuu yidhi nebi allow qoyskaaga in la laayo oo hilibkooda la jarjara ma adaa faray qaala nebigu wuxuu yidhi laa maya fadakara wuxuu u sheegay lahu nebiga kalaama sacdin sacad hadalkiisu u sheegay wuxuu sacad ibnu cubaada sidaa igu yidhi faqaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kadaba sacdun sacad been buu sheegay benti weeyaan alyowma maanta yowmulmarxamati naxariis maalinkeed wey marxama iyo malxama malxama laxmi iyo hilibkaa weeye waa maalin hilib oo la isjarjaraayo laakiin nebigu wuxuu yidhi maya marxamati wey waa maalin naxariis maalinkeed alyowma maantay tuksaa waa la dharayn doonaa alkacbatu kacbadaan dayacantay oo waxa weyaan aslaamtu ka buuxdo maantaabaan daah fiican u gelin doonaa alyowma maantay yucizu wuu dulaynayaa allah wuu cizaynayaa allahu alle qurayshan quraysh maantaaba cizo uga horraysay uma akhada wuu qaaday araayata calankiiba wuxuu ka qaaday nebigu min sacdin sacad sacad maadaamuu shacabkii cabsi ku abuuray sacd bin cubaada waa laga qaaday calankii wa actaaha wuxuu siiyey ibnahu wiilkiisii wa amara wuxuu faray aljeysha ciidanka allaa yuqaatila inuusan la dagaalamin ilaa man ruux maana qaatalahu la dagaalamay qofkii idan la dagaalama iska dhiciya laakiin cidna dagaal ha ku bilaabinin asile maadaa maxay buu qaala yidhi alrasuulu rasuulku sala allahu caleyhi wasalam lilcabaasi cabaas xiina dukhuuli makata maka gelitaankeeda waqtigeedii abuu sufyaan halkan ku xanib say qabaa'ilku u arkaan maadaa xadada maxaa dhacay bacda daalika markaa ka bacdi qabaa'ilkii baa la soo maray calaamadoodii iyo waxyaala asagoo cabaas la weydiinayo maada qaala abu sufyaan abu sufyaan muxuu ku yidhi lirasuuli rasuulka sala alla alayh wasalam maadaa faray qayska qoyskaada in la la-yo ajaabahu muxuu ugu jawaabay maya maana farin maada facala rasuulu rasuulku muxuu sameeyey sala alla aleyh wasalam bacda dalika markaa ka bacdi calankiibu sacad ka qadoo wiilkiisu u dhiibay addarsu thaani wathalaahuun casharka soddon iyo labaad alcafwu waa dadka in la cafiyo cinda almaqdirati markaad qofka ka awood badnaatid ood awood u yeelatid in layska cafiyo adoon ka awood yar oon iskaba dhicin karin bayna tira ilahay dartii baan kuu cafiye maxaa ilahay dartii u cafidaa nafa ma haysadaaba baqaye taas baan waxa laga hadlayo qof aad gacanta kusoo dhigtay oo ka xoog badnaatay markii aada dili lahayd inaad tira waan ku cafiye daralaan ku cafiye wax ka sharaf badan maleh alcafwu in la cafiyo dadka cinda almaqdirati karidda markaad awoodid oo gacanta ku dhigtid agteeda lamaa dakhala markuu soo galay alrasuulu rasuulku sala allahu caleyhi wasalam makata mako cafa wuu cafiyey cani lqurashiyiina qurayshiyiin qoyskii quraysheed wuu cafiyey wanaadaa wuxuu uu dhawaaqay munaadiihii kii dhawaaqayay man dakhala qofkii galaa almasjida masaajidka fa huwa aaminun fa huwa asagoo aaminun waa mid aamina masaajidka nabiga qofkii masaajidka maka qofkii gala waa aaminoo la taaban maayo waman dakhala qofkii gala daara abi sufyaana abi sufyaan gurigiisa fa huwa aaminun fa huwa asagoo aaminun abuu sufyaan gurigiisa qofkii galana la taaban maayo waman aqlaqa qofkii isku soo xira calayhi dushiisa baabahu albaabkiisa qofkii aan guri abi sufyaanna gelin masaajidna gelin laakiin guriga uu leeyahay albaabka u riixdana fa huwa aaminu waa aamin abu sufyaan xaaskiisoo hinde la yidhaahdo baa magaalada deganayd abu sufyaanoo ku haya man daqala daara abi sufyaan fa huwa aamin shaaribo waaweyn wuu lahaa abu sufyaano dee waa nin hadda soo islaamay bay shaaribadii inta ku dhigtay maroojis markaasay ku tiri man daqala daara abi sufyaan fa huwa aamin ayadoo caayaysa reer dhan baa ku dirsaday oo waxay kuu dirsadeen inaad waxa weeyaan soo kormeertay waddanka oo cadowga naga ilaalisid markaasaad inta soo istaagta waxaa leedahay daar abu sufyaan guriga ma guriga abu sufyaan yuu qaadaa ma quraysh oo dhan buu qaadaa magaalada dadka degan kaar kugu dhacday canaan bay dhagaha kala raacda markaasuu qurayshay dhegaysabi islaantan dagaal wax kama taqaan meeshay odhan jira war fadhidaa fadhi lagdinla fudud yaysan idinlu goynbiyo wacdalaal ciidankaan arkay ee maxamed wato wax iska dhicin karaa jirine ha islu goyninab wastatnaa wuxuu soo reebay min dalika arrinkaas ashkhaasan dad so muusa odhan dadkii muusa cafin dad dhowraho uu soo reeba waxaa jira u yir kuwaas ayaga la cafin maayo kuwaasoo kaanuu ahaa shadiidil adaa dhibkooda kuwo uu daran yahay calalmuslimiina muslimiinta ay dhibaan fa qutila waa la dilay bacduhum qaarkood wa aslama way islaameen al aakharuuna kuwii kaleeto fa cafaa wuu cafiyay canhum xaggooda lambar hoos midiin qabta minhum waxaa ka mid a dadkaa nebigu uu yidhi ha la soo qabto hala dilo cikrimatu bnu abi jahl abu wiil u dhalo cikrimo la yidhaahdo oo saxaabi ah markaa laakiin saxaabi muusan ahayn fa haraba wuu cararay bacda alfatxi markii maka la furtay kabacdi buu cararay yaman xaggeed u cararay walaaxiqatu waxaa ka daba tagtay hu asaga sawjatuhu xaaskiisa bacda an dalabat markay u weydiisay kabacdi lahu asaga ammaanan nabadgelyo min arasuuli rasuulka sala alla alih wasalam fa ammanahu rasuulkuna uu badbaadiyey rasuulka alle inta u tagtay waxay tii rasuulka allow ninkayga waxaad ku dartay dadka aad soo reebtoo tiri hala dilo waxaan kaa codsanayaa inaad ii daysid ninkayga aan la iga dilin waa kaa aqbalay buy ninkiina maba joogaba cararba way ka daba tagtay marka way raacdaysa walamaa dakhala markuu usoo galay cala rasuuli rasuulka sala allahu caleyh wasalama wahaba wuu kusoo booday calayhi dushiisa assalaatu nabadgelya iyo wasalaamu naxariisi ha ahaatee qaa'iman asagoo taagan wa qaala wuxuu yidhi marxaban soo dhoweyn baa u sugnaatay biman ruuxa jaa-anaa noo yimid muhaajiran isagoo hijrooday musliman ee muslim ah fa dalaba wuxuu ka codsaday min arasuuli rasuulka sala alla alay slam o cikrimo codsanaya an yacfuwa inuu ka cafiya can kulli cadaawatin colnimo kasta iyo nicaab kasta oo caadaahu uu kula colaytamay iyahaa iyada fa cafaa canhu rasuulku waa iska cafiyey sala allahu caleyhi wasalam lambar saddex walamaa dakhala markay galeen markuu galay rasuulku almasjida masaajidka amara wuxuu faray bihadmi lasnaami asnaamta in la jajabiyo la burburiyo allatii taasoo filkacbati kacbada gudaheeda ku sugnayd iyo waxowlahaa dhinacyadeeda wa kaanat asnaamtaasuna waxay ahayd alaaa mi-atin saddex boqol iyo sitiina lixdan sanaman ee sanam saddex boqol iyo lixdan sanam baa masaajidka dhinacyadiisa gudihiisa taallay saddex iyo lixdan saddex boqol iyo lixdankaa sanam qabaa-ilaha kala qabiil walba mid bay leeyihiin caabudaa qabiil qabiil la sanamku kuma jiro ayib uma kabara wuu takbiirsa nebigu allaahu akbar ayuu yidhi wasallaa wuu tukaday fii maqaami ibraahima nebi ibraahim meeshii uu istaagay ayuu ku tukaday wa shariba wuu cabay min maai zamzama biyihii zamzamna nebigu waa cabay uma jalasa wuu fadhiistay fi lmasjidi masaajidka walxaal annaasu dadkuna xawlahu dhinacyadii ay ku sugan yihiin yantadiruuna ayagoo sugaya maa waxa huwa nebigu faacilun uu samayn doono waxaa nebigu uu samayn doona maadaama magaaladii laga cayriyey oo la dilay oo hadda ka hor la rafaadiyey oo ay magaalada ka saareen nimankii magaalada ka saaran ay magaalada joogaan maantana nebigu awood uu leeyahay bal muxuu samayn doonaa ayib maa huwa maa maxaybuu huwa asagu faacilun ku samayn doona mid ku samaynayaa bimushrikii qurayshin quraysh mushrikiintoodii aladiina kuwaasoo aadowhu dhibay wa akhrajuuhu ka saaray min bilaadihi dhulkii oo wahamuu damcay biqatlihi dilitaanka wa qaataluhu la dagaalamo xataa aan ka harin oo madiine uga daba yimid fa qaala wuxuu ku yidhi lahum ayagaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam yaa macshara qurayshin qurayshow quraysh kulankeeda maa maxay baa tadunnuuna iga malaysanaysaan annii anugu faacilun inaan idinku samaynayo bikum idinka waa is ognahan iyo idinku waa idinkii magaalada iga saaray waa idinkii aan iga harin madiine iga daba yimid uxud iyo beder meel walba taagnaa axsaab isoo weeraray carab oo dhan iisoo kaalmaystay yuhuud iisoo kaalmaystay magaaladaan ku dhashay iga cayriyey maxaad maanta iga filanaysaan waa idin hayaa gacantan idinku hayaa qaaluu waxay yidhaahdeen khayran wanaag baan kaa filanayna waxaad qaadi karta qaad maysan oran mana isan ooyin lakiin waxa khayran makaa khayran baan kaa filayna aakhun walaal baa tahay kariiman ee wanaagsan walaalka yaa walaalkii ay ka wadaan dee dad ninna isku isku qoys baana wabnu akhin walaalkaiyo wiilkiisii baa tahay kariiman ee wanaagsan qaala wuxuu yidhi idhabuu taga fa antum idinku atulaqaau kuwo lasii sii daayatin waxba idinma haystin gobonnimo uwa taas cadowgaagii markaad ka akaatay inaad tiraad waa kusii daayo o iska ta lamber buu qabtay uu leeyahay ay aladiina kuwii adlaquu uu sii daayay falam yastarquu mausan adoonsan falam yastariqu falam yastariquu muusan adoonsan falam yustaraquu lama adoonsan walam yu'saruu lamana qafaalan lamana adoonsan lamana qafaalan asilatun su-aalo maadaa maxay buu facala sameeyey alrasuulu rasuulku sala allahu alay slm biqurayshin quraysh bacda dukhuuli makata maka gelitaankeeda ka bacdi hal istatnaa ma ka soo reebay minhum ayaga axadan qofna bimaadaa maxay buu amara faray lamaa goortii dakhalal masjida masaajka uu soo galay maadaa maxay buu facala sameeyey bacda an shariba markuu cabay min zamzama biyaha zamzam maadaa maxay buu qaala yidhi alrasuulu rasuulku sala allahu aleyh wasalama liqurayshin quraysh muxuu ku yidhi wallahu aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina